بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد waxaynu ku soo guda jirnay sharxii matnu tuxfaة الأطفاal والغilmaan للsheikh sulayman aljamzuri xalqadii ugu dambeysay waxaynu ku soo qaadanay baabu أxkaami nuuni الsaakinati cafwa baabu axkaam almiim asaakina baabu axkaam almiim asaakina waxaynu soo sheegnay baabkaas in miimta reeban marka ay xuruufta hijaa'igu ay daba dhacaan ay yeelanayso saddex xukun <clears throat> saddexdaa xukun ay ahaayeen alikhfaa iyo alidqaam iyo alidhaar saddexdaa xukunna mid walba xuruufta hijaa'iga wax ku yeelanayay xukunka koowaadee ikhfaaga ama miinta reeban marka xukunkaygu ikhfaa noqonayey waxay ahayd haddii ay daba dhacdo ba bimacnaa ikhfaagu wuxuu lahaa hal xaraf oo waa ba haddii ay ba daba dhacdo miim reeban xukunka miimta reeban wuxuu noqonayaa alikhfaa dalikum bianna oo kale xukunka labaad wuxuu ahaa alidqaam idqaamkuna wuxuu lahaa hal xaraf oo miim ah haddii miim ay daba dhacdo miim reeban xukunka miimta reeban wuxuu noqonayey alidqaam xukunka saddexaad ee u dembeeyey axkaam almiim saakina ee saddexda ahaa wuxuu ahaa alidhaar idhaarku wuxuu lahaa xuruufta hijaayiga inta ka soo hadhay marka laga reebo halkii xarafe ikhfaagu qaatay iyo halkii xaraf ee idqaamku qaatay sidee labaatan xaraf hadday xuruufta hijaayigu yihiin laba xaraf ay kala qaateen ikhfaaga iyo idqaamku idhaarku wuxuu yeelanayaa lix iyo labaatanka xaraf ee soo hadhay saddexdaa xukun inay miimtu leedahay miimta reeban ayaynu soo sheegnay waana qowlka jumhuurku ay qabaan laakiin waxaa ku khilaafay maki bna abi aalib iyo ciddii raacday maki bna abi aalib oo saaxibu alricaaya wuxuu ku tegey in axkaam almiim asaakina ay yihiinba laba oysan saddexa ahayn markaa wuxuu tuuray xukunka koowaadii ikhfaaga wuxuuna ku darayaa ba'do haddii ay daba dhacdo min reeban xuruufta idhaarka ayuu ku darayaa calaa madhabihi miimtu waxay yeelanaysaa laba xukun miimta reeban waa idqaam oo waa haddii miim lamida ay daba dhacdo miimtii reebnayd iyo idhaar haddii toddobiyo labaatanka xaraf ee kale ay daba dhacaan oo ba'du ay ku jirto ikhfaaga uu ka soo reebay waana t aynu ku gaari doono insha allahu tacaala matriga jazariga uu tilmaami doono waakfiyan almiima in taskun bigunatin ladaa baa cala almukhtaari min ahli اlada ayuu odhan doonaa imaam jazari qowlka markaa mukhtaarka ee jumhuurku ay qabaan waxa weeye in saddexdaa xukun miimta la siiyo oo ikhfaagu ba'da uu qaato idqaamkuna miimta uu qaato inhaarkuna lix ilaa tag uu soo soo hadhay uu qaato xukunnadaa saddexdaa ka ahaan waxaynu dareemeynaa inay nuuntii raabnayd la wadaagaan iyo tanwiintii oo ikfaa baynu nihi ayay miimtii leedahay miimtii raabnayd ikfaa nuunta reebnay ikfaa way lahayd idqaam ayaynu nihi xukunkeega labaad waxa weye miimta reeban nuunu saakin oo tanwiinna way lahaayeen idqaam idhaar ayaynu u sheegnay miimta reeban xukunkeega saddexaad axkaam nuunu saakinatu tanwiinna waynu ku soo marray horta waxay ku kala soocan yihiinba dee meelahan ay ku kala jiraan afartaa xukune idqaam iyo idhaar iyo iqlaab iyo ikhfaa iyo nuunta reebna waa ka cad yahay oo kuma barxamayo saddexdan xukune mimta ay reebeen waayo mim reeban ba halkan lagaga hadlaya halkaana nuun reeban iyo tilmiin baa lagaga hadlaya laakiin magacaantuna waa kala soocaan ikhfaaga miimta reeban waxaa la dhahdaa alikhfaa ashafawiyi waxaana ikhfaa ashafawiyi loogu bixiyey likhuruuji almiimi walba'i min ashafatayn ama min ashafatayn ikhfaagii nuunta reebanna waxaa la idhahdaa ikhfaa xaqiiqi iyadoo markaa la rabo in la kala soco labada xukun si ayna dadka mubtadi'iintaa ah, ayna iskaga dhex barxamin idqaamka miimta reeban waxaa la dhaha idqaam mutamaathilayn ama idqaam asaghiir siduu wasamihi wasamihi wasami idqaaman sagiiran suu u yidhi naadimku raxmat ullahi caleyh idqaamkii nuunta reebane twintuna wuxuu ahaa idqaam biguna ama idqaam bigayr guna labadaasu ahaa miimta reeban idqaam idqaam eh, xukunkeega la idqaam idqaam sagiir la idhaahdo ama idqaam tamaahiliin waxaa lagu bixiyey waxaynu ka arki doonaa insha allahu tacaala si faahfaahsan baabka markaynu gaadho mithleenka iyo mutaqaaribeenka iyo mutajaanisenka xukunkeyga saddexaad waa idhaar idhaarkana waxa la haha alidhaar ashafawiyi idhaarkii axkaamta nuunta reebine tawiintana waxaa la idhahdaa idhaar xalqiy ama idhaar اlxalqi idhaar shafawiyi idhaar alxalqi waxaa ka nuunta reeban iyo tanwiinta loogu bixiyey lannahu nuunta reebine tawiinta marka ay daba dhacaan xuruuf اlxalqi xukunkeegu wuxuu noqonayey idhaar xalqiyin waxaa markaa loogu nisbeeyey xuruufta lixda ee idhaarkii nuunta rebiltwinta uu lahaa lixda xarafba hal meel bay ka soo dabaxaan waa xalqiga maraatiba ku kala yeesheen lakiin hal makhraj bay wadaagaan saasaa markaa loogu nisbeeyey waayahay waxaynu dareemaynaa <clears throat> halkan miimta reebana idhaarkeyga waxa la idhaar ashafawi markaad u fiirsato halkee loo nisbeeyey idhaar ashafawi miimta ayaa ka soo baxda min ashafatayn laakiin xuruufta lix iyo labaatanka xaraf shafataan kama soo baxaan marka halkan axkaamulmiim asaakina waxaa idhaarkii loo nisbeeyey isla miimtii la idhaarinayey halka axkaamu nuun asaakinatu watanwiina idhaarka ku jira loogu nisbeeyey nuuntiiyo tanwiinta aan loogu nisbayna loogu nisbeeyey xuruufta agtooda la idhaarinaya xuruuf alxalqiga marka maxay waa maxay wejiga ama maxaa hayde maxaa kala soocay in nuunta reeban iyo tanwiinta idhaarka ku jira la idhaahdo idhaarun xalqiyun oo xuruufta loo nisbeeyo nuunta iyo tanwiinta loo nisbeyn halkana idhaarka ku jira miimta reebanna miimta loo nisbeeyo idhaar ashafawiyi la idhaahdo oo aan lix iyo labaatanka xaraf loo nisbeyn waxa ay ku tawjiihiyaan culimadu idhaarka xalqiga ah waxaa marka nuunta reebina twinta idhaarun xalqiyan xuruufta loogu nisbeeyey leanna xuruufta lixdii waxay ka soo wada baxaan hal makhraj oo ay ka siman yihiin oo xalqiga ah saasaa loogu nisbeeyey ama haddii aynu naano idhaarka halkan ku jira miimta reeban aynu xuruufta u nisbayno horta waa lix iyo labaatan xaraf siday ugu qaybsamayaanbaaba culays ku jira sidoo kale lix iyo labaatanka xaraf hal makhraj ma wadaagaan oo makhaarij kala duwan bay ka soo baxaan marka marka tafaruq uu ku jiro ama ikhtilaafun fii makhaarijiha marka ay xuruuftani ay dhacday waxaa loo nisbeeyey miimta in la idhaahdo marka alidhaar ashafawiyi halkaas ayaa waxay tawjiihaad kulley intaasaa tawjiihaad inaga filan wixii baabkii axkaamulmasaakina waxaynu gelaynaa insha allahu tacaala baabka ku xiga oo ah baabu axkaami laami al alficl <coughs> wuxuu naadimku raxmat ullahi aley abyaadin u akhriyana lilaami alxaalaani qabla alaxrufi uulaahumaa idhaaruha faltacrifi قبل أربع مع عشرة خذ علمه من إبغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام لولا سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى باب أحكام لام ال ولام الفعل أظنكم رحمة الله عليه باب كان وحو كغهضليا اللامات السواكن waxyaalaha la idhaahdo laamaadka reeban ee qur-aanka ku jira ama kelimaadka qur-aanka laamaad asawaakin saddex meelba waa laga helaa asmaadana waa laga helaa afcaashana waa laga helaa xuruuftana waa laga helaa bimacnaa laamaad asawaakin laamaadka reeban waxay galaan asmaada afcaashana way galaan xuruuftana way galaan marka cala tafsiil sidaa saddexdaa meeloodba mid walba tafsiilkooga iyo faahfaahintooda insha allahu tacaala ayaynu gudageli doonaa wuxuuna adinku ka sheegayna waynu ogaan doonaa wuxuuna sheegina min baab alfaa'ida ayaynu ugu dari doonaa mar haddaynu nidhi laamaadka reeban waxay galaan asmaada iyo afcaasha iyo xuruufta waa inaynu insha allahu tacaala hadalka asmaada u horeysino isaguba siduu naadimku raxmat ullahi caleyh ugu horeysiyey intayna marka abyaada gelin aynu khalfiyo iyo tawdiix aynu ka helno baabka asmaadaynu horeysinana maadaamu eh, sida naxwaha baad ogtihiin waxaa lagu horeysiyaa ismiga haddii calaamooyin la sheegayo haddii icraab la sheegayo waayo asmaadu way ka sharaf badan tahay labada qismiye kale afcaasha xuruufta waxyaalaha uga sharaf badan tahayna waxaa ka mida ah dee kalaamku ama jumladu ama arkaanta kalaamku kama kaaftoomi karto marna ismi ama waa faacil oo ficil haddii la sheego ama mubtadi iyo khabar oo maxay hayde ismi iyo khabar oo labaduba ay noqon karaan asmaa ama inay ismi iyo ficil ay wada noqdaan calaa kul ismiga marna jumlada kalaamku kama maaranto bal xataa waxaa laga yaabaa inuu ismigu keligii ku kaaftoomo jumlo inuu isagu hayo sida zaydun qaa'imun oo kale kelmadda ama jumladaasi wax ficila kuma jiro ismi keliyaata ayay ku kaaftoontay halka aysan kaga kaaftoomi karin jumladu in laba ficil ama laba xaraf ama ficil iyo xaraf walow saddex ficil iyo laba xaraf ha noqotee markaa ismigiina u horaysiinaa lisharafihi ismigu laamta gashaan ujeedaa asmaada ayaynu u horreysiinanaa laamta asmaada gasha waa laba qaybood dul ahaan laamun asliya iyo laamun zaa'ida laamun laam asala laamun asliya waxaynu ka wadnaa bimacnaa takuun min binyati اlkelima laamtan ismiga ku jirtee asliyada ah bimacnaa waxaynu ka wadnaa asliye waxay ku noqotay waxay ka tirsan tahay ama ay ka mid tahay dhismaha ismiga sida alsinatikum ألوانكم مثلا زilزاaل hilman سulطاn markaa laamta asmaada ku jirta aynu sheegnay waa laam asliya oo biniyada kelmadda ama dhismada dhismaha kelmadda ayay ka mid tahoo wax zaa'id oo dusha kaga yimide ma waa qaybta koowaad ama nooca koowaad ee laamta nooca labaad laamun zaa'ida waa laam zaa'ida zaa'idadu markaa labay u qaybsamaysaa zaa'ida markaynu leenahay waa mid dusha kaga timid binyada kelmadda ama dhismaha kelmadda aan ka mid ahayn oo kelmaddan dusha kaga timiday ama oo laamta mucarifada ama mucarifada loo yaqaano laamtaa zaa'idadu laba u qaybsantaa zaa'idatun laazima zaa'idatun ziyaadatan laazima iyo zaa'idatun ziyaadatan hayru laazima mid ziyaadadeeda ama maxay hayde ziyaadadeedu ay tahay laazim oo mar walba ismigan u laasimaysoon marna ka faaruqayn iyo mid ziyaadadeedu ay tahay ziyaada hayru laazima oo aan marna soo haleelaysa ismiga marna aan soo haleelin laamta zaa'idada ee ziyaadadeedu laazimka ay tahay waata ku jirta maalan alladii iyo allatii iyo alladani iyo allataani iyo alladiini iyo allaati iyo alaan iyo alyasac oo kale maalan laamtaasi waa zaa'ida asmaada ay ku jirto laakiin waa ziyaada laazima oo marnaba kama faaruqayso waa ka imaam maalik tilmaamaya alxarfu tacriifin aw ilaamu faqad fanamatun carafta qul fiihina mat markuu sheegay ashi tacriifka ayaa wuxuu uhi waqad tuzaadu laazima kallati والآن والذين ثم اللاتي وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي taasi waa laamta zaa'ida xukunkeeguna waxa weeyaan laba laba qaybood ama laba nooc buu noqonaya idغaam iyo idhaar idqaam laamta zaa'idada ziyaadadu laasimka ay tahay wuxuu xukunkeegu idqaam noqonayaa haddii laam lamida ay daba dhacdo sida alladii al iyo ladii allati alladiina iyo alladani iyo allataani iyo alladiina iyo allaati haddii xaraf aan laam ahayn oo xuruufta kale soo hadhay ka mida uu daba yimaadana ama uu daba dhaco xukunkeegu idhaar buu noqon sida alaan iyo alyasc oo kale taasi waa laamta zaa'idada zaa'idatun ziyaadatan laazima laamta zaa'idatun ziyaadatan hayru laazima ta aan ziyaadadeedu ayna ahayn mid laazima oo marna ismiga soo haleesha marna ka aan soo haleelin waxa weeyaan ta isagu baabka uu ku bilowday oo ah laamta gasha ismiga mثala الrajul الbeyt الthawaab aljanna oo kale jannatun waa ismigu waa janna al baa soo haleeshay waa tii markaa tacriifka u faaidaysa aljanna baa laidhi beyt buu ahaa albeyt marka marna waad arkaysaa iyadoo ka faaruqaysa marna waxaad arkaysaa iyadoo laamtu soo haleeshay marka laamtaasa la dhaa zaa'idatun ziyaadatan hayru laazima waana t naadimku raxmatullahi aley baabka ka hadlay laamulismi markuu ka hadlay wuxuu ka hadli doonay isagu laamulism laamta asmaada gasha iyo laamta afcaasha gasha ta xuruufta ah ka hadli maayo sidoo kale laamta asmaada gasho markuu ka hadlayo tii asliyadana kama hadlayo tii zaa'idatun ziyaadatan laazimana kama hadlayo wuxuu ka hadlayaa bis nooca saddexaad ee zaa'idatun ziyaadatan hayru laazima ee laamu al markaa taasi waxay u qaybsamaysaa laba xaaladood ama laba xukun aan idhaar iyo idqaam waxayna labadaa xukun soo baxayaan ama labadaa xukun la helaya xuruufta hijaa'igaa laamtan markii ismi soo gasho maalan janna iyo beyt iyo thawaab oo kale marka ismigan ashu ay soo haleesho ismigan ay soo haleeshay xuruufta hijaa'iga sideed labaatanka xaraf dee mid ka midunba u horeyni oo janna iminka aljanna e, ismigay soo gashay jiima u horeeyey thawaab ismiga al ay soo gashay athawaab waxa u horeeyey thaba u horeeyey markaa siddeed labaatankii xaraf ee xuruuftii hijaayiga ahaabaa loo qaybinayaa laba afar iyo toban meela iyo afar iyo toban meela afar iyo toban ka mid ah hadday u horeeyaan laamtani ismiga ay soo gashay waxaa la odhanaya xukunku waa idhaar afar iyo tobanka soo hadhay haddii ay u horeeyo xaraf kamidii maxay hayde ismigan al ay soo gasheena xukunku wuxuu noqonayaa alidغaam isagaana markaa naadimku raxmat ullaahi calayhi laamta iyo xuruufta afariyo laatanka xarf sida xuruufta loogu kala qaybinayo isagaa sheegay markaa abyaadda iyo labada xaaladoodba abyaadda ayaynu in allahu tacaala ku dul ogaan doonaa waxaan markaa ogaanaynaa baabka xukunka axkaamu laami al alficl inuu naadimku raxmat ullaahi calayh uu kaga hadlayo laamta asmaada gasha iyo laamta afcaasha gasha oo uusan kaga hadlayn laamta xuruufta gasha isla sidoo kale laamta asmaada gasha ma wada sheegayo ta asliyada ah kama hadlayo ta zaa'idatan ziyaadatan laazimana kama hadlayo ee wuxuu asmaada ka hadlayaa ta zaa'idatan ziyaadatan hayru laazima afcaasha markuu ka hadlayo waanu arki doonaayo laamta afcaasha o dhan wada gasha ma wada sheegayo axkaamteedan ma wada sheegayo wuxuu ka sheegana waynu ogaani wuxuu ka tegeyna waynu ku dar insha allahu tacaala wuxuu yidhi adigu raxmat ullaahi calayhi للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهاarha فlتcرف lilaami allaamteeda waxaa u sugnaaday xaalaani laba xaaladood qabla اlأxrufi xuruuftii hortood bimacnaa xuruuftii hijaayga ahayd ulaahumaa labadaa xaaladood tooda hore idhaaruhaa waa in laamtii la idhaariyo la muujiyo faltacrif markaa garo dalika arrinkaas qabla arbacin afar hortood la muujiyo laamti maca toban macooda bimacnaa afar iyo toban khud qaado cilmahu cilmigiisana waxaad ka qaadataa min alcibaarati ama min min xuruufi hadihi alcibaara cibaaradan xuruufteeda ibqi xajaka wakhaf caqiimahu wuxuu sheegay xaaladii koowaad ee ahayd alidhaar markaa wuxuu ihi laamu al waxaa la idhaarinayaa haddii afar iyo toban xaraf ay laamtii hor dhacdo bimacnaa afar iyo toban xaraf ay ka dambeyn afar iyo tobankaa xarafna waa afar iyo tobanka xaraf ee lagu kulmiyey cibaaradan ibgi xajaka wakhaf caqiima alhamza walba walghayn walxaa والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء أفرية tobankaa xarف xarف kamida haddii ismigan laamu al ay soo gashay uu horeeyo xukunka laamu al wuxuu noqonaya alidhaar in la idhaari مثلا hamزada oo kale alinsaan insaan bay ahayd ashii zaa'idatu ziyaadatan hayru laazim ayaa soo gashay xukunkeygu markaa waa afar iyo la idhahaarinayay waa in laamtii la muujiyo alinsaan la idhaahdo ba'dii maalan albeyt haynkii algafuur xa'dii alxakiim jiimkii aljanna kaafkii alkawthar oo kale ugii maalan alwaduud khadii الخاسرون مثلا فأذي الفائزون عينكي العليم قافكي القوي أوكي. يأذي اليوم ميمكي المجيد هذه الهدى أما الهادي أوكي معنى أفرية وانكا حرف أي يعني نشاهدنا ابغي حجك وخف عقيمه أفرية وانكا حرف xaraf ka midi haddii uu daba dhaco maxay hayde laamu al al laamteed hadduu daba dhaco xukunkaygu wuxuu noqonayaa alidhaar in la muujiyo waa markaa xaaladdii koowaad ee idhaarka xaaladda labaad wuxuu ihi ثaaniihimaa labadaa xaaladood tooda labaad idqaamuhaa waa idqaamideeda laamtii la idqaamo oo la dhex geliyo fii arbaci afar dhexdood wa cashratin iyo toban afar iyo toban ayadan warka lagu noqoyey wafaci ama waramsaha afar iyo tobankaa kalena ishaaradood iyo tilmaamtooda faci ka weele min awaa'ili hada min awaa'ili kalimaati hada albeyt beytka kan kalimaadkiisa xuruufta u horeeya ib uma sil ruxman tafuz dif daa nicam dac suu'a dannin zur shariifa lilkaram ib waa ta'dii maala aطaama adii uma adii baa laga qaadanaya athawaab saadkii sil maala aلصaalixuun ruxman ra'dii الraxmaan ta'dii tafuz aلtawaab ضif daadkii الضالون مثلا ذا ذالكي الذاكرون نعم نونكي النعيم دع دالكي مثلا الدين سوء سينكي مثلا dhannin da'dii الظاalimuun zur zadii maala shariifan shiinkii maala الshaakiruun lilkaram laamkii maala alleyl idan afar iyo tobanka xaraf ee kale beydkan kelimaadkiisa xuruufta u horeeya laga qaadanayo haddii ay daba dhacaan laamu al xukunkeegu wuxuu noqonayaa idqaam oo ah in lagu idqaamo laami al xuruufta afar iyo tobanka idan cumuuman saddexdaa afartaa bid waxaynu ka qaadanaynaa laamu al oo aynu sheegnay laamtii laamta laga wada ay tahay tii zaa'idatun ziyaadatan hayru laazima waxaa loo kala qaybinayaa xuruufta daba dhacday sidee xaraf afar iyo toban iyo afar iyo toban baa loo kala qaybinaya afar iyo toban ka a haddii ay daba dhacaan xukunkeygu wuxuu noqonaya idhaar oo waa afar iyo tobanka lagu kulmiyey cibaarada ibqi xajaka wakhaf caqiimahu afar iyo tobanka soo hadhay ee beydka ib uma sil kelimaadkiisa xuruuftooda hore laga qaadanayana haddii ay daba dhacaan xukunkeygu wuxuu noqonayaa idqaam labadaa xaaladood ama labadaa xukun ayay leedahay labadaa xukun iyo magacaanta ay kala qaadanayaan ay yeelanayaan marka xuruufta saa loogu kala qaybiyo waxaynu ku ogaan doonaa in sha allahu tacaala jalsada soo socota wailaa huna naktafi wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk